الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaa min alaqwaali walafcaali walaaraa uma ama bacd waa xadiidka lix boqol iyo sideed ee ka mida ah kitaab albuyuuc shuruud lbayc wama nuhiya can lmadic aw lbayc waxa aynu ku dhex jirnay shuruudaha beeca soo aragnay intoodii badnayd waxaa la kala iibsan karaa waxa uu yahay shuruudaha loo xidhayo waxyaabihii ama iibabka la diiday ama ashyaada la diiday in la kala iibsado ayaynu ku dhex jirnay macnaheedu waxa weya shay sharcigeenu diiday oo la iibsado xaraam buu noqonaya qofkii oo xoolihiisii bixiyey ayaa wixii xaraam noqonaya sidaa darteed in la fudaydsado ma ah qofka muslimka ahi marka uu tijaaraysanayo ama dhaqdhaqaaq uu samaynayo waxa uu ku sugan yahay fii xuduudi alxalaal xalaashaanu ka baxayn walaa yatacaddaa ila alxaraam shayga xaraamtaa u gudbi maayo waxa u og yahay wixiisu inuu ku xaaraantinimoobayo isagoo tacabkiisii iyo xooggiisii uu yahay waayo وعن cمر بن شعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu diiday عan byع الcرباn beeca carbuunta leh rawاه مالك qaala waxa uhi بلغنيi عan cمر بن شعyب bه saasaa iga soo gaadhay cمر بن شعyب xadiidku waa daciif weeye lahu uruqu tantahi bicamri bni shucaybi can abihi can jadi faqala rawaahu malik wafiihi raawin lam yusam warawaahu daara qudniy wاlkhaiib wafiihi lhaysam ibn lyamaan dacafahu lzn adigu siyaabahaasaaanay xadiidka darajadiisu aanay kor u noqonin wuxuu xadiidku diidayaa beeca carbuunta leh bayculcarbuun ah, macnaheedu waxa weeya in eh, carbuunta iyada a ah, dariiqada noocaasa in wax loo kala qaato marka carbuun iyo curbaan labaduba waa jiraan carbuun iyo arbuun iyo sidaan imika inoo dhigan curbaan iyo arbaan sawirkiisuna waxa weeyaan an yucalliqa almushtari caqda almabiic caqd albayc bian yucطiya albaa'ica bacda haman wayaquul in akhadtuhu fahada min ahaman wain lam aakudhu fahada lilbaayic dhiibka noocaasa wey xoogaa lacagbu muqadamo buu dhiibayaa dhiibkii la go-aamin maayo intani waa muqadame waan kuusii horumariyee qaado odhan maayo laakiin wuxuu leeyahy alaabtan haddaan qaato eeg shardiga waxaa waxaasaa ku jira isdhex socda haddaan alaabtan qaad aan kaa iibsado maalan kitaabkan lacagtaa aan ku siiyeen kuu qadimee carbuunta ahi waxa weeye waa intii horumarinta ahayd oo baaqigana waa kuu keeni doonaa haddaan ku raali noqon waayana adigu iska qaado dee wixii nikaaxa iyo beeca iyo cuquudda noocana waa in la go-aamiyaa waa in go-aan baa la rabaa haddii haddii maya waa baycu shardun kii la diiday marka haddii aan ku raalli noqdana alaabtan iyada ah dee baaqigaan ku siin haddaan ku raalli noqon waana iskaba qaada intaa iyo waan iska qaadan doonaa marka haddiidaha laga daayo arrintu hadday go-aan tahay kitaabka waan kaa iibsaday boqol kun baan kaa siistay labaatan kaa sii qaado taas iyadu waa sax wey waa tan isdhex socota ee musmuska aan go-aanka lahayn bian yucطiya albaayica wayaqul in akhadtuhu fahada min asaman wain lam aakudhu fahuwa lilbaayic haddaan kaa qaato haddaanan kaa qaadan labadaasaa saddex socdo lagu diiday baayiculcurbaan sidaa weeye sawirkeedu xadiidkana wuxuu tusinayaa in manhi ay toon la ogolayn intaa dambe raqam alaaa ilaa akhirkiisa wuxuu ku sheegayaa khilaafka culimada infarada alimaamu axmed raximahu llahu bilqowli bisixati bayc curbaan wakhaalafahu la'imatu halaaa afarta madhab axmed unbaa ogol sa muuqaalka noocana saddexda kaleba waxay ku tegeen inaan la ogolayn isagu waxa uu leeyahay xadiidkaa daciif nahiyaya diidaya laakiin iyaguna waxay leeyihin axaadiistii kale ee ka warramaysay bayc iyo shardi wada socdaa inaanay bannaanayn baa kan xoojinaysa bayc caqdulbayci wa caqdunikaax waa inuu majsuum yahay manaa go-an yahay laakiin shardigaa iyo tacliiqaa ku jira ayaa deerifeeyey waxaa kaloo isaga laftiisu sidaa markaa qaraarka majmaca uu sheegayo raqam itniin yajuuzu baycu lcarbuni idaa quyidat fatrat alintidaar bizamni muxadad wayuxtasab lcarbunu juzan min ahaman idaa tama shira isagu markaa wuu yaro sababeynayaa oo waxa uu leeyahay shaygan marka la kala iibsado ee ninkii uu muddo u xaniban yahay shaygii muddo u xaniban yahay maalan dhowr cisho oo shaygani wax soo saari lahaa ama la intifaacsan lahaa ayaa la sugaya kan iyo doorashadiisa marka carbuuntan waxaa loo qaadanayaa intifaacsigii shayga la intifaacsan lahaa iyo iibkiioo uu ka xanibay halkaa hala qaabilsiiya buu leeyahy arrintu ma aha bima ta'khudu maala akhiika maxaad ku qaadanaysaa um, walaalkaa maalkiisa adigoo le waxaa laogol yahay qofku inuu xoolahaagu waxaad qaadanaysaa ama waa in muqaabil bimaalik aw muqaabil bicamalik camalkaaga waa inuu qaabilsan yahy waxaad qaadanaysa ama waa inuu qaabilsan yahy maal aada leedahay labadaa dariiqa midun ama waa in lagu siiyaa haddaanu siina ahayn maal aad ku bedelatayna jirin manfaco iyo camal aad ku bedelatayna jirin maxaad ku qaadanaysaa carbuunta marka adigu masaladu khilaaf wuu ka jiraa culimadu waxay u badan yihin iibka noocane ah. hadiidu ay ku jirtay carbuunta sidaa lagu qaadanaya inaanay banaanayn waa gaar iyadu ama waa arrin gooniya ah. haddii intoon kitaabkan kala iibsano labaatan kun aan kuusii qadimo iyadoo iibkuna go-aan yahay dabeetana aan ka noqdo oo aan kuu daayo haddaan kuu daayo ku iska qaado oo aan ka noqde eh, taas tabaruc baa la idhaahdaa waxna waa wax tabaruc ah waxna waa wax ilzaamiya oo dee wax kugu raacayaan marka ta la diiday waa taa ilzaamiga taa tabarucaasi basi maleh waay halkaasuu kaasina maray wa ibni cumara radia allaahu canhuma qaala cabdillaahi ibni cumar waxa yihi ibtactu waxaan soo iibsaday zaytan saliid baan iibsaday fi suuq suuqaan saliid ku iibsaday falama istawjabtuhu markii aan go'aamiyey istawjaba albayca waa go'aamiye wey laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu nin mar alla markii aanu kala go'aansannay intaanan guddoomanin aanan qabdi wixii la odhan jiray samayn ee aanan qaadanin alaab la wareegin la wareegid weeye qabdigu intaanan weli la wareegin ase iibkii aanu go'aaminay faacdaani nin baa ila kulmay laqiyanii rajulun faacdaanii wuxuu isiiyey bihi bedelkiisii ribxan xasana faa'iide fiican buu ii saaray mar alla markaanu go-aaminay iibki ayuunbaa mid alla soo diray faa'iide wanaagsan sida faa'iide diiran mid sidaa daf soo yidhi fa aradtu waxaan doonay an adriba inaan ku dhufto calaa yadi arajuli ninka gacantiisa ku dhufto macnaheedu waxa weeye inaanu isgacan qaadno oo iibka had iyo jeer safqa le safqa tasfiiq waa gacmaha la ysku dhufanayo oo sidan dadku markuu kulmo uu isu salaamo isu gacan qaado ayaa dhaqankuna ahaa marka iibka la go-aamiyo sidan innagaba ay sayladiiyo dee haddaad tagtay meelaha gacanta inta isqabtaan me saayid isu dhuftaan inkasta oo dee iyada huluuqsigii kale uu kasii horeeyo ee faraha la isla laabayo taasi ma hagaagsana tan yale taasi waa madowsi iyadu kiligaa lagu ibriiqayaa waa ismadowsi intaasoo hore iyo intaa weli miyayta la ka socotaa selada beryamaa fiirsana intaasoo hore iyo intaasoo dambe iyo waxaad moodaa in loo geeraarayo kan hermiyigaa <laughs> kaasaa loo duur xulaya markuu idhaada adeer imisu ku go-aybu ayuu le wuu dhammaaday anaa kuu sheegi Ehm, taasi iyadu ma hagaagsana hadduu wakiil yahay dilaalku xagga dambaynu ku arki doonaaye waa inuu la socodsiiyaa mar walba iibku wuxuu maraya iyo waxa uu ku go-ay wax cad waa inay haadaan wax madow lama ogolaa marka tasfiiqu wuxuu ahaa waan kaa iibsaday iyo waan kaa iibiyey gacantaa isgacanqaad baa jiray marka waxaan doonay an adriba calaa yadi rajul ninkii inaanu isgacan qaadno oo aan wareejiyaba alaabta anoon la wareegin faakhada rajulu nin baa wuxuu iqabtay min khalfii xaggayga dambe isagoo taagan bidiraaci dhudhunkayga gacantii aan wax ku gacan qaadi lahaa dhudhunkeeduu nin xagga dambe iga qabtay waar ka dah ha wareejin faltafatu dib baan u eegay faidaa huwa zayd bnu haabit waaba asxaabigii zayd ibnu haabit la odhan jiray afradukum zaydun ninkii la odhan jiray wey raxbiyada sheekhu raxbiya ulaha manaa xadiidkii usoo qaadanaya fuqahada asxaabtu ka mid ah iyo quraada marka zayd baa xagga dambe iga maraasu uhi ka jooji ha wareejin faqaala wuxuu uhi laa tabichu alaabta ha sii iibinin xayu btacta halkii aad ku iibsatay ha ku sii iibinin xataa taxuuzahu ilaa aada u xambaarato xataa taxuuzahu ilaa aada geysato ilaa raxlik xaafadaada raxlig waa guriga ilaa aad gurigaaga geysato alaabta ood la wareegtood rarato ha sii iibinin dee gudoomashadii baa kaa maqane faina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu nahaa wuxuu diiday an tubta an tubaaca in la sii iibiyo asilacu alaabta bagaashka iyo alaabta xayu tubtaacu barta lagu iibiyo uun barka lagu iibiyo iyadoo taalla in la sii iibiyo wuu diiday xataa yaxuusaha jeeroo ay qaataan attujaaru dadkan ganacsadayaasha ah ee iibsanayaa ilaa rixaalihim ilaa xaafadahooda jeeroo ay geystaan iyagoo guddoonto oo la wareego oo rarta mooyaane halkii uu ku iibsaday inuu ku iibiyo iyadoo taalla wixiina uu yahay wax la qaadi karayo taa nebigu wuu diidaye gacanqaadka gorgiya horta la wareeg rawaahu axmed wa abu daawuud wallafdu lahu wasaxaxahu ibnu xibbaana walxaakim xadiidkan oo asalkiisuna saxeexaynka ku jiro saxiixna ah sidaasuu sheegay macnaha aynu ka faa'idaysannay waxa weeye alaabta la kala shuruuddeeda waxaa ka mid ah in la guddoonto oo milkigaa marna naaqisa marna taama milkigu naaqis weeye lahaanshahaad alaabta leedahay marka aad iibsato ase aanad qaadanin milkigu wuu dhammaystirmayaa qofkii kaa iibiyeyna kama noqon karo haddii intood iibsato aada la wareegto walow lacagta ayaanad bixinin haddii iibkii go-aan noqdo oo caqadkii la kala saxeexdo alaabtiina aad qaadato ama gaariga aad iibsatay masala lagu wareejiyo aad la tagto aad ka heshiisaan lacagta loo muddaysanayo lacagtana waa laygu leeya waktigaasaan keenaya iibkaa lagama noqon karo haddaan ceebihii wixii laga noqonaya khiyaaru shardi iyo khiyaarulaceeb iyo khiyaar majlis iyo kuwaas haddaana jir marka milkigii baan dhammaystirnay haddii ha dhowto alaabtaa iyada ahi ay dhacanto intaan weli lala wareeginna dee khilaafka ku jira xagga dambe aynu ku arki doonaaye yay ka lumaysaabaa la isweydiinaya markii alaabta lahaa mise kii iibsaday hal takunu min damaan lbaa'ic aw min damaan lmushtari macnaheedu ninkeebay alaabtu ka dhacmay halkaasay ku daba leeday saasaa loo xisaabtamaya waa waxaanay dadku aadba usii tixgelininba arrin aada muhiima laakiin wey xadiidkaasi sidaasuu tilmaamay cabdillaahi ibni cumar waxaa ka joojiyay zayd ibnu haabit zayd ibnu haabitna iskamuu joojinin uuna xadiis buu duldhigay xadiiskaasina waxa uu diidaya alaabaan la guddoomanin in la qaato in la siibiyo macnaha shay walbana waynu soo tilmaanay habka loo guddoomayaa in uu dee xisaab u gaara yeelan karo kaana annaasu yatabaayacuuna طacaama juzaafan biacla suuqi fanahaahum nabiyu sala allahu alayhi wasalam an yabiicuuhu xataa yu ilaa rixaalihim ilaa gurigooda ay geeyaan xadiidkaasina saasuu tilmaamay xadiid kalena waxa uu leeyahay isaguna ida shtarayta shayan falaa tabicu xataa taqbida qof iyo haddaad wax iibsatay ilaa aada guddoomataynta ka horeysa ha iibini xadiidkan kale zaydna waa kaa weeye marka arrimuhu qabdiga waxaa la ydhaha iyo guddoomashaday ku sugmaan sidaa darteed baa qof hadduu ku siiyo baabuhibaynu ugu tegi doonaaye hadduu qof wax ku siiyo alaab ku siiyo ase aanad ka guddoomanin oo aanad gacanta kaga dhigin oo uu kaaga noqdo lama doodi karo macnaa milkigii oon dhammaystirmin ayuu kaaga noqday dembiilo wuu yahay dabcan oo dee xadiidkiibaa ku rumoobaya alcaaidu fii hibati fii hibati kalkalb alcaaid fii qayd qofka hibadiisa ku noqonaya waa ay hunqaacadiisii ku noodoo kale xadiidkaasi wuu qabsanaya xagga se marka la eego wax isku yeelashada waxba kuma yeelan karaysa waxaad kula dacwida mahaysa milkigii baan dhamaystirmay ku xisaabta hadduu qofku sharci yaqaan yahay wax badanoo la fiiyaan dhaafayn hadduu laakiin iska miskiina waxba u baxsanan yahay wax badan furas fursado badan baa dhaafi karaya masaladaasoo qura lagaga yaaba inuu wax badani kaaga lumaan adigoo aqoon u lahayn dadkuna had iyo jeer yabaalkooda wuu iska badan yahayo qofbaa intuu si wanaagsan qof waxu siiya waxu siiyaabaa laga yaaba inuu ama shaydaan ku hamaansada ama qof kaleba kugu soo diro oo dabeedna idhaahda waa ka noqo tii hore ka noqo wey xadiidkaasina saasuu sheegay arrin muhiima wey taana xalaytaynu tusaalaha kasoo bixina in laga fiirsado ay shayga maguurtada iyo shay manquulkaa ah, intaba haddii shaygu maqan yahay oo maalan halkan qofku waxbuu kaa iibiyey shaygii uu kaa iibiyeyna halkan ma yaalo meel kaleu jiraa can ariiqi lwakaala baa lagu ansixin karaa waa inaad tidhaahdo hebelow hebel waxaa suuga iibay alaabtiisa halkaa taalla ii eeg oo ii guddoon intaasaa ku filanba waa mid meesha jooga alaab dubay taalla ayuu kaa iibiyey gaari halkaa jooga ama berbere jooga waar waxaasu iga iibiye bal ii eego iga jeegare haddii uu dee kuu noqdana dee ii guddoon wakiilkiisa halkaa ka guddoon hada salaam intaasay ku dhammaatay wakaalada sharcigu wuu tixgelinaya وعن بن cمر رضي الله عنهma قاaل قلت يا رsuuل الله waxaan idhi bu ihi رasuul الlh cabdاللahi بن cمar baa su-aashan weydiinaya إنii anigu abiicu waxaan iibiyaa alibla geela biاlbaqiic halkan baqiic la yidhaahdo geela sayladan baqiic ayaan geela ku iibiyaa faabiicu waxaan ku iibiyaa bidanaaniir shirimadii lacagta ahaa laag lacagtii dahabka ahayd macnaha wa haddana waxaan qaataa marka dambe oon qofkii ka qaataa addaraahima lacagtii naqadkii lacagta ahaa wa abiicu mararka qaarkoodna waxaan geela ku iibiyaa oon qofka kaga faasaxaa bidaraahimi naqadkii ahaa maxay lacagta silfartee cadcad waakhudu danaaniir markaasaan haddana naqadkii dahabka ahaa qaataa wuu sii iftiimiyey aakhudu haada kanaan qaadanaya min haada kan bedelkii wa ucطii haada min haada kanaan bixinaya anigoo kan kale ku bedelaya bal sidaa ka war waxaa iswadaarkaasaan sameeya qofka wixii aan ku lahaa waxaan ahayn ayaan ka qaataa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wanicma almufti mid futiyooda isagaa ugu wanaagsana nebigu wuxuu ugu jawaabay laa ba'sa dhibaata ma jirto an ta'khudahaa lacagtaa inaad ku qaadato bisicri yawmiha maalintaa qiimaha ay marayso bisicri yawmiha maalintaa qiimadeeda maa lam taftariqaa haddii weliba aydaan kala tegin wa baynakumaa shayun idinkoo wax isku leh idinkoo wax iskulena waa inaynaan kala dhaqaajinin qiimaha maalintaana waa in lagu kala qaato labadaa shardi unbaa loo xidhaya su-aal muhiima buu inoo weydiiyey cabdillaahi bni cumar rasuulka sala allahu alayhi wasalam taajir buu ahaayo dee ganacsigu waa khayr badan yahayoo waa arsaaqad iska furan oo xora oo qofka iyo ilaahay un dee ka dhaxayso oo tawakulka iyo tala saarashaday baraysa maruu kor u kacay iyo maruu hoos u dhacay iyo mar waxaanu filayn oo faa'iidii kusoo baxaanba marka wuxuu ihi geelaan iibiyaa geela qofkii waxaan kaga iibiyaa danaaniir eg danaaniirtuna waxay ahayd tii dahabka ahayd daraahimtuna waa tii lacagta ahayd dhururi cadcad iyo dhururi cascas intii aan dee noorkan la isticmaalin noorkan ile markay waxaasi bateen ayaa baananka la iska dhigay oo waa juwanno matelayay qofkan intaa uu sitaa numberkaa u go-aan uu sitaa in uu lacag intaa leegi baanka ay u taalle hebelkan ayuunbuu ka turjumayo de markii dambena iyadii unbaaba la iska fudayd qaatayoo dee lacagnimo loo ansixiyey laakiin imikadanba dee dawlad walba waxa miisaanka lacagteedu sheegaya inta dahabkeedu iyo xisaab noocaas ah marka wuxuu ihi waxaan ku iibiyaa danaaniir ayaan geelii ku faasaxaya dee qiyaastu waxay keenaysa markuu qofkii ka qaadanayo gashigiisi inuu maxay ka qaato danaaniirtii daraahin baaba igu bedelaadaa mararka qaarkoodna daraahin baan kaga iibiyaayo markaan qofkii aan gashiga ku lahaa u tago wuxuu ii siiyaa maxay tii kale danaaniirtii adigu tii aan kulahaa mid aan ahayn buu igu bedelaa bal ka war sax ma tahay mise ma aha rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba shardi buu ku xidhay horta waa in qiimaha maalinta ay leedaha lagu kala qaato oo aan la eegin wax hore wixiina waa in iminka la isku doonsiyaa lala kala wareegaa si kale haddii loo dhigo waa dayn iyo sarif isgalay gashi aada qofkii ku lahayd oo aad ka qaadanayso oo macasarifa weyn soo saa maaha sawirkeedu waa saas wey maalan qofkan lacag soomaali baad ku lahayd ama shil somaliland baad ku lahayd muddo dayn buu kugu ayay ahayd kolkaasaa tidhi dollar iisii ama adigoo ku lahaa dollar ayaa tidhi shilinkii iga dhig tan un bay la mid noqonaysa waxaa loo eegayaa in raydka maanta ay marayso qiimahaasi wuxuu maanta marayaa lagugu dhufanayaa waana waana in la sariifay dee intii aad qofkan u haysay un baad usariaysa waad usariftay raydkii baad ugu dhufanaysa haddana si ila sarifka waxaa la yaqaanay in la kala qaato markaa oo aan waxba la isku yeelan marka waa la sarifay sarifkaasi wuu ansaxay ha lala kala tagon oo waxba yaan la isku yeelan inta laga taxadiraya waata laba lacagee oo haddii la isku sarifo hadday kala nooc yihiin waa la kala badin karaa sida dee dollarka iyo shilinka oo kale laakiin maxaa shardiya in he markaa la kala qaato si kale haddaynu usii dhigno halkan asxaabigu uu weydiinaya u iftiiminta u baahan yahay waxa weeye qofka wax uu ii hayu hore iigu hayay oo iminka aanan u dhiibin waxuu isagu haya ma kaga sarifan karaa wey ya maalan shay aan iminka udhiibay ma jiro hadduu dolar ku lahaa dolar aan iminka udhiibay ma jira dumadiisay saareyno isagaan ku lahaa haddaba kaa uu hore iigu hayay iyo u dhiibidaydii ma isku mid baa marka nebigu waa isku mid buui wixii qofku kuu hayay iyo waxaad iminka kudhiib kudhiib u dhiibtaa waa isku mid laakiin adigana wixii aad ka doonaysun ee uu kugu bedelayo ha ku siiyo waxba ha isku yeelanayna meeshii haddii sarif yimi sarif baa soo galay markaaba kala qaada nooca wey waay faa'iidadeeday leedahay runtii oo mucaamalada in inaga iska badan waxa weeye ama xaasaska ama ganacsatada waxa iska fara badan qof inaad kasii daldalato lacag oo aad tidhaahdo intaas sii dhiib oo saas oo kale oo saas oo kale ama eh, isaguba uu wax ku hayo dabeedna wixii uu ku hayay aad tidhaahdo hebelow adigii boqol dollar haye intaasoo kaashana waan kuu qabe waan waan kaa qabee isugu keen bedel saas oo kale ama shilinkii aad dee igu lahayd bedelo dollar baan ku siinayaa eh? sarifkun hala kala dhamaystiro meesha waxba yaan la isku yeelan ah, saasfaidadaasay keen marka de waa qadiyad runtii la xidhiidha sarifkaoo u baahan maaragtay kafiirsigeeday u baahan tahayo sarifba mar hadduu soo galo in wax la iskaga yeesho ma sarif iyo dayni isma galaan mid baa la ogolyahay dayntu inay horayso sarifkuna dambeeyo arrintana la go-aamiyo xisaabta la xidho taa waa la ogolya laakiin in la kala tariiftoo dayni hadho taasaa maya dahabkii iyo lacagtii iyo lacagta lafteedaba haddii dolar iyo shilin laisku sarifayo sarifku inay dayni kala raacdo ma aha haddaad doonayso qofka sariflaa masalan inaad wax ka qaadato ka sii amaho kolka hore ka sii amaho dabeetana isagoo amahdii kuule dolarkii u keen kaasaa waxaan tusaalaha kusoo qaadanaya iska yaro badana marka aada u dhiibto kala go-aansada dahabka oo kale imika isaga dahablayaashu amaahiyaan ee haftada lagu bixiyo isagaa la yska daayo waayo dee dahabkii iyo lacagtii waa laba la isku sarifayo marka sarifkaas iibkaas waa sarif ile sarifkiiba waa iibi waa nooc beeca ka mida marka iska qaado dahabkan oo igu keenun hafto isagu waa xaaraan wey isagu ma hagaagsana si badiilku wuxuu noqonayaa ama waxaa lagu bedeli karaa islaantan doonaysa dahab dahablaa ina wax ka iibsato ee wax ka amahanaysa ee haftada ugu keenaysaa lacagteeda kolka ha ku biiriso imise bilood baan ku bixinayaabay saddex bilood ha ku ururiso wixii ay helayso inta ay dee dahabka ay doonayso u goynaya ha ku biirisa isaga saasuu sariifluna ku faa'iidayaabe oon wixiisiiba amaah u gelayn islaama ugu filqamaynin markuu wixiisii usoo dhammaado ay leeda haddaba aan kala iibsanay inteedii qaadanaysa dahabkii bay qaadanaysa isaguna lacagtiisi ula wareegaya marka amaadaasaa laga daynaya marka daablayaashu qiilkaa ama badiilkaasaa saxehe badiilkaasaan dayna lagu yeelanaynin kaa ha u dhigeen qofka oo hay idhahdeen sidanaa sax lakin wixii amaahato maya saasuu markaa noqday laa ba'sa an ta'kuda bisicri yawmiha sicirka maalintaa ku qaado sicirka maalintaa macnaheedu waxa weeye wixii dayna ee labada qof isku leeyihiin haddii dee qiimo dhac ku yimaado waxaa lagu xisaabtamayaa maalintaa wixii uu goynayay ayaa lagu xisaabtamaya marka tan uu kasii warramayaana ee halkaa dambe uu kusii yaro sheeg sheegayaa waxa weeyaan qaraaraadkaa soo baxay ee kulamada culimada ka soo baxay dayntiibuu ka warramaya iyo haddii dayn la isa siinayo in labada qof wixii ay isku lahaayeen ay siiyaan haddii laga baqayo inay qiimo dhacdana waxa marka horeba lagu qorayaa ayuu ku leeyahay lacagta lagu kalsoon yahay inaanay qiimo dhicin yumkinu fii xaalati tawaquci tadakhum ataxawud cinda tacaaqud biijraa'i dayni bikayri alcumlati almutawaqaci hubuutuha iminka innaga waxaa iska badan inuu qofku idhaahdo alaabtii markuu ka iibsado shilin ahaan intaasay ku noqotay laakiin maadaama ad amahaanayso waan bedelaya so uma badna waan kuu bedelaya dolar baan kugu qoraya arrintu markay caynkaata waa qalad wey dolarkan uu ugu bedelayo ha kaga iibiyo hadduu ka shakisan yahay tan inay sabayso oo wax ka sii noqdaan kan uu leeya waan kuugu bedelaya un ha ugu qoro marka horeba ilaa haddii kale sarif baa ku jira markan uu leeya waan kuu bedelaya soomuu sarifin waanu sarifna waxna lama kala qaadan marka sarif aan waxba la kala qaadan waa qalad saa darteed ka uu ku amaahinayo hakaga ah, yidi intuu qiyaaso tawsiyaadka ayay arrin iska caamahoo dambey ka hadlayaan oo inahaa sharaxaas dheer wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala nebigu waxau ihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu diiday ummadda u diiday can innas annajsideh annajs yani naj waa isku eriga kaas isagana waa buyuucda la diiday wey isku erigu waxa weeye qofkii oo alaab iibsanaya oo aad tidhaahdo anaa kuu haya mid ka wanaagsane iska daa ninkan alaabtiisa agbar xaasid wey intuu isu soo agtaagaaba odhanaya anaa ku haya mid kuwanaa ka wanaagsantane iska dah ama anaa haya mid lamid ahoo ka jabane waxba ha ka iibsana iska dah marka alaabtan way dhici kartaa inuu hayo iyo inaanu hayn labadaba oo uu sii kala xaasisan yahay hadduu hayo hadduu hayo la garayo mid waxaa dhici karta aan alaabba hayninba inuu miskiinkan doonaya ku dhalaaliyo oo idhaahdo aniga hayo isagoon waxbaba hayninba ama wuxuu arkay qof neef xoolaa iibinaya oo midi ay isbaayaceen oo boqol kun ay isku baayaceen waa tusaale anaa boqol iyo konton kaa siistay bu inuu wax iibsadana ma rababa wuu ku eryayaa kii m wax doonaya inuu iibsadaana waayo ana boqol iyo konton maa ka dhigay bu labaanu ka dhignay bu ilaa nin wax iibsanaya ma <laughs> waa nin riwaayadeynaya labaan ka dhigay bu dee markaa waxay u taagan tahay inuu lagu kadiyo oo waxaan suuq joogin wax lagaga iibiyo iyo inuu iska tago oo idhaahdo dee inta adeer ma siisan karayo magaaladaba kama jooga iskaga tegay wax laga iibsan lahaa marka dee laba la naqashiyo bahalkuna boqol yahay dee isaga qudhiisu gidaar buu kasoo go-aya oo wuxuu odhanayaa labaa baan u diiday adeer marka almuhim kana wuu dhibay kana wuu dhibay qofka noocaa u ceshay waa in la joojiyaa can innaj sidaa weeyi waa lima fiihi min dulmi axad lmutabaayicayn lilaakar labadiiba dhib baa ugu jira dhib baa ugu jira mar alaabuu soo bandhigayaa marna alaab la iibinayaa buu leeyahay anigaa kaa iibsanaya labada siyoodo ma banaana saasaa loo diido isku eriga wey isku filisaad iyo eriga xasalayna ajmaca alculamaa calaa ana annaajisha caasin bificlih qofka sidaa qofka ku eriga sameeyaa macsiyuu ku dhacay iyo dembi ayuu ku dhacay kaasina intaasu sheegay waa ibabka la diiday wey marka dee xalku waxa weeye qofku inuu iska sugo oo markay kala dhammaadaan uu isaguna baayaco isaguna inuu baayaco wey kolkaas haddii ay dhacayso qofka waxaan lihi inuu isagu baayacaad wado ama dilaalkiisiiba uu wado oo uu leeyahay intaa naga siisanaya oo kan intan udhigayo kan kale intan sida suuqa iska caadiga kan intan udhigayo kan intan udhigayo iyadu dhib ma laha oo shaygii uu yahay shay qofkani la doondoonayo iib dheer waa labadan qof oo heshiiyo isku afaysto o duldhiga isagu wacan jaabirin radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa nebigu waxa uu diiday iibabkan soo socda can ilmuxaaqalati waalmuzaabanati waalmukhaabarati wa can isunya ilaa an tuclama xadiidkaasi saasuu yihi ka labaadee ku xiga anasna wuxuu yihi wa can anasi radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can ilmuxaaqalati waalmukhasara waalmukhaabara waalmulaamasa walmunaabada walmuzaabana waxyaabaha mufaacaladu ku wada jirto waa ficlu inayn baa la idhaha mufaacalada faacala yufaacilu mufaacalatan ficlu inayn waa ficil labada dhinac ka yimi wey faacala alficaalu walmufaacala macnaha kan laba qof buu dhex mari karaa qof qura kama suuroodo mufaacaladu masala qaatala muqaatalatan kaalama mukaalamatan manaa kana u hadlay kana u hadlay marka wax laisweydaarsadaa mufaacalada la isticmaalaa waaya iibab markaa iska qariiba weeye shuqula jaahiliya inta badan aan muslimku isticmaalin sidaa daraaddeed ayaa ay isaga adag yihiin tafsiirkoodu berigii horena waa la isticmaali jire dadka si uun loo yar kadeedi jiray haddaynu mid mid u fasirno muxaaqaladu waxa weeyaan xasiidda beeraha oo lagu iibsado xabuub bisil hadhuudh saaran aalaha oon weli la tumin oo dee saaran naaskii ku yaalla iyo hadhuudh dhulka yaallo la ysku iibiyo kaasaa muxaaqalada la ydhaha musaabanaduna waxa weeye timir geedka saaran oo weli xasiida oo weli aan lasoo jarin iyo timir dhulka taallo laysku iibiyo mukhaadaradu mukhaabaradana waa isku miduune waxa weeye qofkii shaqaalaha ahaa oo mushqaayad looga dhigo dhulka waxa ka soo baxaya barhkii ama qayb beerta ka mid ah wuxuu leeyahay beerta qod dee wixii ka soo baxaan barhku siin ama beerta qodoo inta eh, takaariyada godan ka baxaysana anaa leh taagtaagga inta ka baxaysana adaa leh waa wax dhici karaa marka waxaa suuragala in roob yari do-o oo dabeetana intii takaariyada godan ku ka taagnayd ama ka baxday ay baxdo intii ciidda sare saarnaydna ay bixiba weydo waxaa suuragala roobku inuu bato oo halkan biyo fadhiistaan godan halka yaro layrsanaysana si wanaagsan u baxdo markaa dabeedna la isqabsado u idhaahdo maxaa adigii xoolaha lahaana wax ku siiyey anigii shaqaynaya ina iqadiyey ila dadku had iyo jeer marka ay waxba waayaan bay aada u xayraabaan markaasuu qofku xataa wixii lagu heshiiyey kasoo dulbooday marka mukhaabaraduna waa taa mukhaabara marka waxaa la doonayaa inuu qofkan yidhaahdo beerta ii qob kaash intaa leegna ay ku heshiiyaan waxaynu ku heshiinaynaa lacag beertana ii qob ama ha ii ba'do ama ha ii baxdo ah, saasaa la doonaya warku inuu caddaado wey saddexdaasi saasay noqdeen wa cani ihunya hunyadu waa istinihi ilaa an tuclama in la ogaado mooyaane taa xagga horena waynu ku soo marnayoo waxa weeye masalan wuxuu idhi ariganaan kaa iibiyey lax mooyaane lax mooyaane ariganaan kaa iibiyey de halkaa waad arkaysaa in muran ka soo socdo markiiba calaamatu su-aal baa saaran soo maa laxdu waa tee tolomata duqda ada mise waata tabiska ah <laughs> labadaba uu ka dhigan karaa la dheereeyaana banaan la gaabiyaana banaan marka wuxuu odhan karaa dee anigu laxun baan sheego ta ushilis baan qaadanaya mee laxun baad sheegto ta uxun baad leedahay waa barti khusuumo iyo khilaaf ayaa laga cararaya cani thunya marka iibku ha go-aan ha ahaado ee iib wax daba socdaan weyn tobankaana efarayaan kaa yidhi dhag taas waa sax laakiin markuu wax daba dhigayo ilaa an tuclama hadduu wax daba dhigayo wax la ogyahay ha ahaado oo ha yidhaahdo tobankan arigaa waan kaa iibiyey taa laakiin kaamaan iibin neefka halkaa taagan taa dhagajeexda leh ama sumadeedu noocaa tahay taasi kuma jirte la soco dee war cad weyde haddaanay ku jirin iga saarun wey haddaanay ku jirin iga saar ilaa an tuclam marka macnaheedu waxa wey haddii la ogyahay shayga laga soo reebayo warku wuu dhan yahay wuxuu leeyahy alaabtan gaadhiga saaran waa tobankaa jawaan mid reerkaan u sidaaya sagaalka kalean kaa iibiy kow reerka u sidaa waa kee waa inu cayimaa oodha waa kan kaa wey saas ilaa an tuclam intaas wey marka waxaa la diidayaa in la isku kediyo waxaa la diidayaa wixii muran ka imanaya qawaacidda horeynu u samaynay wax waxaan beec la diiday oo dhami meel buu dabada ku hayaa qof baa lagu kedinaya labada dhanba waa lagu kedinaya ama waxaa dhici kartaba in muran ka imanayo ama jahaala ku jirto qaacidooyinkaasay daba socdaan intan oo dhami xadiidka kalena waxa uu leynaha can ilmuxaaqala muxaaqalo waynu tilmaanay mukhaabaraduna waxa weeye iyaduna tii unoo si kale ah waa hay shaygii akhbarka ahaa wey waa cagaarkii maaragtay oo waxay ku kilayn jireen markii hore waxay ahayd shaqaalaha mushaqaayad looga dhigayay taa iyadee mukhaabaradu tan mukhaabara mukhaabaraduna waxa weeyaan waxa lagu kiraynaya dhulka waxa ka soo baxaya barhkii kolkii hore waxay ahayd shaqaalahana u ka shaqeeyo adiguna qaybtaasaad leedahay ana qaybtan aan lahayn ana halka taagan iyo halka hooseysa imikana tiyo si kale loo dhigay weeyo waa la kiraystaa dhulka nin baa beer leh mid kalea oo imanaya wuxuu odhanaya sanadkan anaa beeranaya iga kireen marka dee in lacag lagu kireeyaabeh oo idhaahdo anigu intaasoo lacagah ayaan rabaa beertii wataase beero shinida soo qaado shinnidiiyo shaqaalaad samayso waa kuqaa anugu dhulkumaan leeyahay kaashkaygaana sidaa muu odhanina wuxuu leeyahay beertiiga kale waanaan beeranayaa laakiin adiguna qaybtaa wixii ka soo baxaad mushqaayad u qaadanaysa ama intaa wixii ka soo baxa waa muranka halkii un wey marna shaqaalahay ahayd marna laga kiraysta ayay ahayd waa mukhaadarada wey mulaamasada iyo munaabadaduna iyaduna dee waad waxa sidaa kaaga muuqanaysa mulaamasadu waa isla taabasho lamasa wuu taabtay isla taabasho waxa weeye miduunan isla taaban alaabta halkan taalo waa dabaqabsigeenu xalayts waa ku nasiibso alaabta halkan miduunan isla taabane macnaa kuu taabta mise adaa taaban marka aad taabataaday kugu suganta dhiga iyo dambas iyo dollar wixii doonaya ha kaaga soo baxo waa dhibkeeda le munaabadaduna dee waxa weeyaan alaabtii waa tane geedaan ku kaan kuusoo tuuro xalay qururux baa lagu tuurayay idinkana alaabtii baa laysu tuuraya munaabada nabada yanbud munaabada waa tuuridii wey waan kuusoo tuurayaae deeta aan kuusoo tuuro hada salaam ama adigu midi qaado ka tuur hada salaam taana lama ogola ikhtiyaarkii baa meesha ka baxay waxaa la doonaya doorasho qofkan waa inuu doortaa oo aan la khiyaamaynin uu alaabtan iska eega muzaabana iyadana dee xagga hore aynu kusoo fasirnayo waa timirtii geedka saarnayd marka dhulka la dhiga hado hadhowta miisaankeedu isbedelayeen dhadhaysay wuu dhari karaa wuu bi'i karaa wuu badan karaa wuu yaraan karaa maya isagana ma almuzaabana marka haddaynu dib ugu celino muxaaqalada waxay ahayd midhihii beeraha oo mid bisiliya mid kale la isku iibiyaa la diiday musaabanaduna waa timirtii mid bisiliya mid xasiida mukhaabarada iyadana waxa aynu soo nidhi qofkii shaqaalaha ahaa inaan la caamayn sunyadu waa istisnihiyo waa inaan waxba la raacinin mukhaabaradu waa inaan lagu kiraynin dhulka wixii ka soo baxayey ka mid a mulaamasadu waa inaan taabasho ku nasiibsi aanu noqon munaabadaduna wax lasoo tuurayo waa inaan isagana ku nasiibsiga waxba lagu wadin laakiin waa in doorasho jirta iska eegidi jirta ikhtiyaar jira ku qaanacaadi jirta saa waa inoo ilaahaasuunbuu sii sharsharxaya waxa uu ku leeyahay alislaam diinu maxabatin wa mawadatin wa wiaam waa diinta kalgacalka iyo isku ururka yakrahu alkhusuumata waashiqaaqa waalcadaawata waalbaqdaa nacaybsiiyaha iyo naxliga iyo muranku diidaya wayadcuu ilaa damaani lbuyuucaati min alaafaat min alaafa waxaanu doonayaa alaabta wixii aafaaha ku jira in aan qofka lagu kadinin in la isla ogaado qofku iska eego xadiidkii saxiixaana waxaabuu ahaa low bicta min akhiika amaran faasaabathu jaaixa falaa yaxilu laka an ta'kuda minhu shaya bima ta'kudu maala akhiika bigayri xaqin sidaasuu nebigu uhi oh, haddaad walaalkaa wax ka iibiso oo midho aad ka iibiso ay ba-aan dee maxaad wax kaga qaadan wixii aad u bedelaysayba kol hadduu ba-ayba oo beeca aadaabtiisii baa la ilaalinaya aadaab aadaabulbayc ayaynu ku dhex jirna oo midina waajibtay midina sunnada waayo waxaynu isu dul taagaynaa berigaanu yaryareyna kutubtan akhrisan jirnay meelaha noogu adag kitaabulbeyc bu meelahan ahaan jireen nahaa can kada wakada wakada wixii isu wada eegoo wada mufaacalo ah marka inaan la dhaafina barota la yar fahmo inkasta qalinbeesal inuu qofku ku dul qorto ayay ku haboontao kolley waad ilaaweysa ama sharaxaadkeega wa can daawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi laa talaqow hala kulmina reer magaalkow arukbaana dadka safarada ah gidislayda soo socotee gaadiidka fuushan alla kulmina haka hortegina walaa yabic yuu iibinin xaadirun mid reer magaalihi libaadin mid reer miiya yuu iibinin qultu libni cabbaas daawuus waxa uu ka mid aha ardayda ibni cabbaas cabdillahi ibni cabbaas waxaan ku idhi buu idhi maa qawluhu hadalkiisa macnihiisu waa maxay hadalkan muxuu uga jeedaa nebigu walaa yabic xaadirun libaadin qof reer magaali reermiyi iyo u iibinin muxuu uga jeedaa qaala wuxuu uhi laa yakuunu lahu isaga yuu u noqonin simsaaran dilaal yuu u noqonin muttafaqu calayhi ah, waxa weeye xadiid la isla waafaqay waay xadiidka abi hurayrana wuu la socdaa isaguna wa abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu xadiidkan ku uhi laa talaqow hala kulmina aljalaba alaabta lasoo waaridayo ha ka hor tegina faman tuluqiya qofka laga hor tago ee lala kulmo fashturiya minhu isaga wax laga iibsada intuu halkaa magaalada kooneeda laga hor tago fa idaa ataa markuu yimaado sayiduhu bagaashkaa qofka iska leh ee soo sitay asuuqa kolkuu yimaado fahuwa bilkhiyaar ikhtiyaar buu leeyaho haddii la cawaray dee wuu ii soo celi buu odhan karaa warkuba ku go-e sidaasaa markaa axaadiistani ay tilmaantay ta u la masalada u la diiday waxa weeye ha la arukbaan riwaayada nin laa talaqaw ljalb aljalab shaygii markaa la soo wey waa badeecadii lasoo waaridayay yaan laga hortagin khaarija suuq alladii tubaacu fiihi silac hadday tahay ka iibsi iyo haddii ay tahay maxaanku idhaahdaa uu iibin labadaba waa laga hadlo arrinta sababta loo diiday waa laba cillo laba cillo wey mar waxaa laga yaabaa miskiinkan alaabta sitayn la cawaro marna waxaa laga yaabaa ummaddii suuqa sii joogtay in dee jidkii loo galo ilaan dhuljiifku uu noocyo badan yahay xalla waxaan iminka magaalada alaab soo gala tuulayowgaa iyobay ka yaro dhacdaaye haddii iminka laga hortago tago un dad deganaanshaha ka lumaya magaalada koonayaasheedun bay u baxayaano intay shaqooyinka qabsan lahayn waxunbay sheedaalinayaan halkaa dhuxushii ma soo socotaa caani ma soo socdaa dabeedna dadka deganaanshihi baa ka lumaya ila khalkhal iktisaadi asalkeedaba hadduu dhaco waa nooc nabadgelya xumaa marka waa inuu qofku ku kalsoonaado alaabtan meel loogu hagaago oo bricekeedu uu ku go-o oo uu ku qanacsay uu ku degan yahay inay jirto wey marka halkaa alaabtii lagaga hortago ama kan meesha ka soo galay ee warmooga abaa ah loogu dhufanaya waa ka xadiidkan le khiyaar ha qaatale ama ummaddii alaabtu ay u imanaysa ayaa lagu qaaleyeynaya oo intuu halkaa kaga soo iibsado ayuu suuqa keenayaa kii dilaalka ahaa ee halkan ka tegay saalaxwaataynta wax saalaxwaataynaya dabeetana wuxuu leeya intaasaanu siinayna war soo adigan ninkan kasoo qaaday intan kasoo siisa ma intaasaanu siinayna mana cunaqabatayn iyo dhuljiif labada dhibaataba way jiraan waa kaa kule labada cilatu taxriimi amraani adnu qaadimiin bishiraai silcatihim dadkii soo galayo alaabtii laga iistadoo dhib lagu hayo altadyiiqu cala annaasi almuxtaajiina almustafiidiin iyo dadkii ka faa'iidaysan lahaa oo iyaga laftigoodii jidka loo fadhiyo oo ninkan imika dilaalka ahi markuu wixii gacanta ku dhigo waxa laga yaabaa inuu ummaddii ku cunoqabateeyo qofkan si caadiya uga iibsan lahay oo wuxuu leeyahay joog joog waxba ha ka iibin anagaad ku oga suuqa wuxuu alaab intaa kama marayse na sugun annaga isagiibuu xurtaysanaya dabeedna dadkii kan ka faa'iidi lahaa ilaan qofkii waa la doonayaa alaabtii marka uu suuqa keeno isagii waxaa la rabaa in wax laga faa'iido o wax laga helo oo waa ka nebigu ui laa yabix xaadirun libaadin dacu nnaasa yarzuqu allahu bacdahum bibacd war kan dilaalka reer magaalka ahow dadka alaabta la soo gelaya iska daa ilaahay ummadda ha kala arsaaqe ilaan in yaroo ilduufa waa loo baahan yahay haddii in yaroo ilduufana la waayo miya wax la macaashaya waxa la macaashi maayo kani sicirka kanoo aanu ogeyn mararka qaarkood mar haddii suuqii la keeno waa lagu xillaayahay kii alaabta sitee waa ku xillaayahay kii iibsanaya wuu ku xillaayahay hebel baa la khiyaameeyey ma jirto alaabtii wuu keenay waa la baayacay isna waxbuu baayacay markaasoo kale wixii halkaa laga iibsado eh, waa waa goobteedi sidaa darteed qofkan wixii yare ka dhinma ee dhaafa ee suuqaa ku dhaafa waa la ogolayay walaalahan kasii iibsaday inay ka macaashaan waata ay soomaalidu odhan jireen haddaan la iscaamaynayn magaalada cidima joogteen manaa caamayntaa muxuuna malaha uga jeedaan haddaan fursada lakala kala ayuunbay malaagu adaan jaanisyo la kala helayn camays camaystu ma hagaagsane waa kaa hore la diiday ee ka hortagaasi laakiin waxa wey haddaan fursada la kala helayn allaha u calfo inuu idhaahdo wey ah, fursad baa igu sheegay labadaasaa ku jira dacu nnaasa yarsuqu allahu bacdahu min bacdi ummadda iska daaya allah kala arsaaqee intaa yare ilduufkaa la kala helayaa waa inta laga faa'iidayabe marka labadan xadiid saasay sheegeen Ehm, qaala laa yakunu lahu simsaaran dilaal yuu u noqonin dilaal yuu u noqonin dilaalka lama diidana oo dilaalku sidiisaba waa qof wasiida oo u dhaxeeya baayica iyo mushtariga marka inuu isku soo dhaweeyo labadan lexe jeclaale ee mid waliba dhanka isu giijinayo oo halkaa mushqaayad uu ka qaato waa sax waa sax weeyo dee labadan dhexdhexaadintooda wax ka helo laakiin tan la diidayaa waxa weeye noocan afduubka ah ee qofkii xorriyaddii laga qaadayo alaabtii magaalada marka uu keeno mid bilaali uu qabsanayo afduubayo wey taas ah, dhibku ku yaro jiro wey ummadda lagu dhibayo xaggii sicirka waa ka tadyiq cala annaas wey wadalika biistiqsaai jamiici samaniha iyadoo laga yaabo inaan lacagteedii wax yarna laga faa'iidayn buu kuleeyahy ah, dhibkaasaa ku jira walaa yabi xaadirun libadin libaadin qof reermiyihii dee marka wixii suuqa la keeno wakiil wuu noqon karaa wuu iibin karaa laakiin waa waxaan caadi ahayn waxa xadiidka markaa xaaladaha sii yar qallafsanaado dilaalkuna sidiisaba waxa dee la ogol yahay inuu camal qofku ataynu nidhi wixiisa wuxuu ku bedelan karaa ama maalkiisa ama camalkiisa waa inuu camal qabtaa dilaalka inuu camal qabto wey haddii uu idhaahdo waan ku arkayay ama waan idinla joogay meeshiisa soo taaga uun waxba ku socon maayo waxba ku yeelan maayo bima ta'khudu maala akiika wey xoolaha walaalkaa maxaad ku qaadanaysa waxa labaadoo laga maarmaana dee inuu run sheego hadduu dilaalku beenaalo yahay wixii xaaraan ka dhigaya waayo dilaalka waxaa kaloo laga doonayaa dadka marka isu soo dhawaynayo in dee xaqaa'iqa uu isticmaalo xaqaa'iqa hadduu kana wax ka qariyo kana wax ka qariyo dee waxa uu qariyo waa xaaraan wey dariiqadaa ku qaato qofkan xoolaha leh waxa saaran waa inuu sheego masalan alaabtan soo iibi baa layihi qiimahana soo sii alaabta qaadoo toban kun soo sii calaa shay walba labiyo toban kun buu soo siiyey qofkiina wuu u celiyo wuxuu uhi dee waa taase xisaabso calaa shay ugu tahay miskareeye de labada xaggay mareen labada soo baxay waa inuu sheego soo maa waxaa laga yaaba inuu dilaal ka qaato waxaa laga yaaba inuu khidmad kale ka qaato intan dheeraadka ah ee uu ku helay waxa iska leh ninkii xoolaha lahaa ile banaanka kamuu guranayo suuqe xoolay labi labada kun xoolay saaraayeene waa inuu sheegu idhaa war wixii faa'iidaan ku helayo intii aad ii cayintee tobanka ahayd laba dheeraada maasha allah inoogu soo baxay maxaynu ka yeelaa ama ha yidhaahda aniga iisoo ama ha yidhaahda iska qaado ama ha yidhaahda inoo qaybo waxay la mid tahay un ammaanadii lagu dhiibanaya lagu odhanaya ii hay waan kuu haynaya dabeetana aad markiiba ku shaqaynaysa waa shaqada bacamshtarige hal lacagoo inta iska ooli lahayd bahashu ha shaqayso anun bad igu leeda dabeedna waaba laga yaabaa inuu islaamta u hayo sideed bilood intii u ay ugu dhiibato in laegna ay soo saarto islaamta lacagta hadda u sheeginna waa ku xaaraan marka waxay u baahan yihin de in la garto qofka wixii waa inuu usheegaa ila waa neef dhalay oo kale neefkii hadduu rimaday oo dhalay dee nayshi haddii la qariyay bal ka warran waa nooc qasbiya ah. waxaa kaloo dilaaliinta imika dadka qaarkood ay kaga cawdaan oo mararka qaarkood iyagoo ku muransanay noola yimaadaan wax la yidhaahdo dee berigii hore madaan aqoona qabad baa jira ba yidhahda iminka qabad <laughs> qabadku waxa weeye arigii boqolka neef ahaa ayaa toban ka mid a ayay dilaaliintu gaar u joojinayaan waa toban aan ka hooseynba ariga kale oo lamida qabadka berigii hore waxaa loo yaqaanay neefafka daciifkaa ah ama hilibka yar ama inta leh ee naaquska ah iminka naaqusba maaha kuleeyihin tobankaasi waa toban arigan caadiga ah buu la yahay gaar buu dilaalka u qabanaya wuxuu leeyahay tobankaasi ariga kale waa min laba boqol tobankaasi waa min boqol iyo konton waaya ama boqol iyo konton ba anaaba kaxaystay tobankii inta kaluun iga iibsoomin labada iga siiso may may m ilaa aad tobankana raaciso waa lagu qaboojinaya bu haddana leeyahy <laughs> waa riwaayad jirta wey wuxuu leeyahay hadday qabad noqdeen anaa iska qaatay anaa iska qaatay daa yeeli maayo marka haddaad tobankaa iska qaadata arigaaga ma wada qaadan buu leeyahy arigii buu ka kaxaysanaya mid kaleo dilaaoo halkana buu ula tegaya kiina tobankii unbu toban kaluu isna ku dhegaya way isog yihiin marka loo sii dhabogalay waxa wey dariiqo qofka lagu baqaasiyayo oo wuxuu leeyahay tobankaa konton kontonkaa aan ka jaray ayaan ariga ka faa'iidaya kii uu kasii iibinayo ariga ama dilaal ahaan uu ururinayana wuxuu leeyahay toban baan qabtaye lacagtooda inoo kala badh macnaheedu waxa wey toban baan cawaray ninkan toban baan ka dhacaye tobankaan inoo kala jebi miskiinkii reer miyiga ahaa meel lagu xidhay wey oo kii adhiga iibsanayay iyo kii dilaalka ahaa iyo dilaaliintii saylada ku wada jiray baa uheshiiyey shabakadaasu galay meel u baxa ma ama arigiisii wuu celinayaa ama tobankii saamin kontonka la goosanaya wuu ku qasban yihi tobankii labadaasunba miduunu taaganta marka qofkani waa inuu sheegaa arigan inta la naaqusayo sababta lagu naaqusayo hilibkoodaa yar ceeb bay leeyihiin sidii la odhan jiray jabti bay leeyihiin cadhay leeyihiin wuxuu waa inuu sheego laakiin neef salamuho sidiiah oo qofkii markuu la noqdana aan ikhtiyaar aanu lahayn oo aan loo ogolayn inuu gaar u qaatana macnaheedu waxa weeye ima wa ima ima inaad sidaa ku aqbasho wa ima inaad iib weydo marka waa qasab weeye oo arrin qalada wey arrintaa aada ha looga fijaagnaado dilaaliinta ha loo sheego wax hel uun arrintu maaha qofka muslimka ahi dariiqaduu wax ku helayo waa inuu ka fiirsado marka halkaa eh, laa yakunu lahu simsaaran dilaal yuu noqonin ayaa inoo geystay mushkiladaha dilaaliinta ah, geesgaraaco iyo adjooga iyo iyo macalqabadka iyo kuwaasi adigu miisaankoodu waa inay yeeshaan qofkan dilaalka ahi waa qofka hawsha qabtay labada qolo xidhiidhiyey baraiska jaray lacagta u kala qaaday eh, tacab badan runtii wuu gelaya laakiin kan adjooga la yidhaahda iyo maxaan ku idhahdaa macalqabadka iyo iyagu de waa shaxaabayaaluna intooda ayay dhaafi qofkii hadduu yidhahdo war dee walaaleyla waxba kala qaadateen ana waxuni dhiida ma xuma oo islaamku had iyo jeer haddii meel wax lagu kala qaadanayo wuu ogol yahay inaan qof laysqadinina wax la siiyo laakiin dee inteeda ha loo dhigo oo qof wax doonayo oo su-aal wax ku doonaya iyo walaaltinimo ha noqdo laakiin yuu noqo nin qof hadduu macalqabad hadduu dee shaqeeyo oo isaguna wax la qabtay waa halkeeda mararka qaarkoodna dee agjoogaas mar baabuu qur-aanku sharciyeeyeyoo ilahay baa yihi waidaa xadara alqismata ulu lqurbaa walyataama walmasaakiin farsuquuhu minhu waquluu lahum qawla macruufa marka wax la qaybsanayo ay yimaadaan dad masaakiini soo xaadiraan xaadiraan waa agjooggii uni farsuquuhu minhu ilaahay wuxu wax ka siiyo ha qadinina saladaa dhaxalkii qaybsanaysaan dadka dhaxalka ka hadha ee xigtadaha odayaasha meesha maraya xoolihii reer hebel waa la dhaxlaya dadka yidhi soo ururay waxaa la yska siiyo kadalik marka beertii la goosanayo ilahay wuxu uhi waaatuu xaqahu yawma xasaadi aayadda waxay soo degtay iyadan sekadaba la waajibay marka beerta la goynayo waxaa la siiyo waa agjoogo kale agjoog isagana wax loo sharciyeey wey arrimahaas waa arrin aan ijbaari ahayn laakiin ixsaaniya ixsaana ah. marka labadaa in la kala saaro wey ah, laa talaqaw aljalad ha ka hortegina alaabtas haddaba faman tuluqiya fashturiya minhu qofka intoo laga hortago haddii wax laga iibsado faataa sayiduhu ay maalikuhu alaabtan qofkii lahaabaa yimid asuuqa buu yimid iyadoo dhexda wixiisiiba laga soo iibsaday wuxuu arkay alaabtiisii in la dhacay oo qiimaha laga iibsada uu yahay qiimo jaban fa huwa bilkhiyaar ikhtiyaar buu leeyay inu yidhaha la isoo booliska war alaabtii isoo celi haddii kalena u idhaahdo uu icawaro maan ogeyn suuqoo halkaa dhexdu i fadhiiste halayu i fadhiistay buu odhan karaa masalan de halkii iska heleen marka ah, dee maan moodayn wixiina nus buu imanka ku dhacay marka hala soo war si caadiya ah suuqa ugaibsada le barayskii suuqa maraysa kaga ibsoo marka sidaasuu islaamku u dadaalaya ah, labada qof kana yaan la dhibin kuwa siiqo sii jooga ee faa'iidada doonaya ee iyaguna wax sugayana yaan la dhibin xaaladu si caadiya ah ha noqoto wallahu subxaanahu watacaala aclam